بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى في كتابه فصل waxaan ku soo jiray kitaabu qasbi sadaqaat fasalkanna wuxuu ku saabsan yahay bayaanu maa yaqtadii sarfa azakaati limustaxiqiha wamaa yaahuduhu minha yacnii wuxuu caddaynayaa laba arrimood ama laba qodob qodobka koobaad ee waxaa keenaya sakadii in la siiyo qofkii mudanayay iyo qodobka labaad oo ah sinfi walba qadarka la siinayo wuxuu idhi man qofkii alaba dalbadaa zakaatan zaka dalbadaa oo calima alimaam imaamkii inuu ogaadaa istixqaaqahu mankaas ama qofkaasi mudashadiisa uu mudanayo sakada aw amase cadamahu cadama istixqaaqihi inuusan mudnayn sakadii uusan ehel u ahayn camila waa uu ku camalfalayaa imaamkii bicilmihi ogaanshihiisu ku camalfalaya wailaa haddii kale oo uusan ogeyn in uu qofkan mudanayo inuusan mudnayn midna uusan ka warhaynin fandur eeg inidaca haddii uu sheegto qofkii zakada doonayey faqran faqri hadduu sheegto awmase maskanatan maskiinnimo hadduu sheegto lam yukallaf lagu kallifi mahayo oo lagu waajibin mahayo bayinatan markhaati inuu u keeno faqriga ama maskanadaas fain curifa haddii loo ogyahay ama loo garanayo lahu qofkaa sakada dalbaday maalun xoola haddii loo ogyaho loo garanayo oo wadaca uu sheegto talafahu xoolahaasi inay baaba'een kullifa waa lagu kalifayaa markhaatigii wakadaa waxaa la mid ah oo markhaatigii lagu kalifayaa inuu la yimaado in idaca hadduu sheegto ciyaalan caruur inuu leeyahay fil asaxi muctamad haddaan qaba mualifku wuxuu ku bilaabay qodobkii koobaad ee ahaa ee waxa keenaya sakadii in la siiyo qofkii mudanayay wuxuu yidhi qofkii dalbada zako in la siiyo sakadii wax laga siiyo qofkii dalbadaa isla markaa imaamkii muslimiinta ee sakada qaybinayey uu og yahay qofkan inuu sakadan mutaysanayo oo dadkay ku baxaysay uu yahay ama uu og yahay inuusan mudnayn sakadii in wax laga siiyo oo asnaaftii sideedda ahayd aanu soo garayn kolba cilmigiisuu ku camalfalayaa oo haddii uu og qofkan inuu mudan yahayna wuu siinayaa hadduu og yahay inuusan siin mahayo bale xaaraan bay ka tahay markaa inuu siiyo waaya marka camila bicilmihi saas oga jeedaa imaamku markaa cilmigiisii ayuu masaladan ku camalfalayaa oo kolba wuxuu qofkaa ka og yahay ayuunbuu kula dhaqmayaa taasi waa haddii uu og qofkan inuu mudan yahay ama uu og yahay inuusan mudnayn haddii laakiin uuna waxba ka ogeyn arrintaas oo qofkani qof majhuula uu yahay usan imaamku garanayninba inuu faqiir yahay inuusan ahayn inuu sideedii sifi soo gelay inuusan soo gelaynin marka waa la kala qaadi oo haddii uu faqri sheegto ama miskiinnimo lam yukallaf bayinatan markhaati markaa laga dalbi maayo sababtoo ah la dhihi mahayo qofkan inaad faqiir tahay markhaati u keen ama miskiin inaad tahay markhaati u keen maxay lagu adag tahay bayinadaas culusta lana dhaarin mahayo xataa haddii la tuumo la dhaarin maayo maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa u yimid laba nin oo xoog xoog badan markaasa oo sakadii bay weydiistay in wax ka siiyo markaasaa nabig wuxu uhi alayhi الsalatu wasalaam in shi'tuma acطaytkuma haddii aad doontaan waan idin siinayaa buui walaa xada fiiha laniyin walaa liqawiyin muktasib yacnii sekadan qof hani ah iyo qof qawi ahoo xoogsanaya labadaba midna dheef kuma le buuri lakiin haddaad doontaan waa idinsiinay muuse dhihi markhaati ii keena inaad fuqara tihiin ama masaakiina tihiin waayahay haddaba qofkii maskiinka maskiinnimada sheeganaya ama faqri sheeganayay laga dalbi maayo markhaati inuu u keeno faqrigiisa iyo maskanadiisa waa haddii wax xoolaaan luu ogeyn waa haddii he wax xoolaaan luu ogeyn haddii qofkan sekada dalbaya la ogaa inuu xoolo lahaa xoolaa lagu yaqaan in xoolo lu ahaa waagi hore qofkan wuxuu sheegtay inay xoolihii ka baaba'een waxaa laga dalbanaya markaa markhaati inuu u keeno maxaa yeele way fudud tahay qofkii inuu markhaati u keeno inay xoolihii baaba'een way fudud tahay taas marka markhaatigaasi muxuu noqonayaa ama laba nin ama nin iyo laba dumar ah rajulun wa mra'atan waaya way fudud tahay markhaatigaas midda kale waxaa asal ah in xoolihii ay baaqi yihiin aysan weli baabi'in taa waxaa la mid ah haddii uu sheegto qofkii sekada dalbayay inuu ciyaal leeyahy carruur kasabkan iyo xooggan uu xoogsanayana aysan ku fillayn carruurtiisa marka waxaa la leeyahy markhaati keen inaad carruur leedahay way fududa qofkii inuu markhaati u keeno inuu carruur leeyahay waayahay man qofkii alaba dalbadaa zakaatan zaka dalbadaa wacalima imaam imaamku uu ogyahay istixqaaqahu qofkaasi inuu mutaysanayo oo uu mudan yahay zakadii awbase cadamu cadam istixqaaqihi mutaysi la'aantiisa uu og yahay camila wuu ku camalfalaya bicilmihi ogaanshihiisa ayuu imaamkii ku camalfalaya wailaa haddii kale ousan imaamkii uusan ka warqabin arrinkaas qofkan xaalkiisa usan ogeyn fain iddacaa hadduu sheegto kii sakada dalbaya faqran faqri hadduu sheegto aw maskanatan ama maskiinnimo lam yukalaf lagu kalifi mahayo bayinatan markhaati fain curifa haddii loo garanayo lahu kaa dalbaya sakada maalun xoolo wadaca uu sheegto talafaw xoolahaasi inay baaba'een kullifa waxaa laga dalbayaa ama lagu kalifayaa markhaatigii wain iddacaa haddii wakada waxaa la mid ah in iddacaa hadduu sheegto ciyaalan caruur filasaxi muctamad haddaan qabanno taana waa uu la idna markhaati ayaa laga dalbayaa inuu carruurta u keeno wayucطaa waa la siinayaa khaasinkii duulayey wabnu sabiilin iyo jidka inankiisii waa qofkii socotada ahaaye biqowlihimaa labadaaba qowlkooda ayaa lagu siinayaa oo markhaati laga dalbimaayo maayo lam yakhruja haddaysan bixin isturidda waa la soo ceshanayaa wayuaalab waxaa laga dalbi doonaa caamilun kii shaqaalaha ahaa ee iskada ka shaqaynayay waa mukaatabun iyo kii la kitaabeeyey waghaarimun iyo kii deenqabaha ahaa bibayinatin markhaatibaa intoodaasba laga dalbayaa kii caamilkaha camalkiisa inuu u keeno markhaati kii mukaatabkaa in la kitaabeeyey kii deynsanaana lihurmihi deyntiisii inuu markhaati u keeno wahiya bayinadaas haddaan kuu tilmaamo ihbaaru cadlayni laba qof oo cadli ah oo caadil ah warbixintood weeye iyo warankood wayugni canhaa waxaa kaa deeqaya bayinadaas alistifaadatu faafid inay dadkii ku faafto qofkan xaalkiisa inuu faqiir yahay ama inuu maskiin yahay inuu caamil yahay ama mukaatib inuu yahay ama haarib inuu yahay ama iyo wixii la wakada waxaa la mid rabbi اdayni kii daynta lahaa inuu u rumeeyo madiinkii uu deynta ku lahaa u dhaho ninkan anigaa deynta ku leh oo markaa waa la qaadanaya warkiisa wasayidi wa tasdiiqu sayidi sayidkii inuu rumeeyo addoonkii uu kitaabeeyey u dhaho anaa kitaabeeyey fil asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi qofkii ghaasiga ahaa ee fii sabiili illaahi sahmigaa qaadanayay asaga wax markhaati a laga dalbi mahayo dii uu dhaho haazi baan ahay waan jihaad baan gelayaa iskada wax laga siiyo asaga iyo ka ah labadaba waxa weye qowlkooda ayaa lagu rumaynayaa oo wax haba yaraatee laga dalbi mahayo bilaa bilaa markhaati iyo bilaa ayaa lagu siinayaa waxa weeye sakadii sababtoo ah arrinkan ay sheeganayaan waa arrin soo socda ee arrin hadda taagan ma ah duulaankuna dhowaan buu dhici doonaa waxa weeye safarkuna dhowaan buu dhici doonaa wax hadda taagan ma aha saa darteed qofkii keen la dhihi mahayo waaya waan eegaynaa labadaas kii duulayay iyo ibnu sabiilkii socotada ahaa haddii ay bixi waayaan oo khaasigiina jihaadka u bixi waayo kii socotada ahaana safar geli waayo wixii la siiyey waa laga soo celinayaa maxaa sifadan waa kaan horey usoo tilmaannayoo ayagu tamliig ma aha waxaan sikada lagu siinay tamliig ma aha ilaayaddu laamina ka cabirina wafii sabiili اllaahi wabni اsabiil marka iyagu waxa weeye qaradkaasaa loo siiyey faqri laguma siin maskana laguma siin marka hadday safri waayaan oo kaa socotadan uu safri waayo kaa haasigan uu duuli waayo waa laga soo celinayaa waaya weliba qaar waxay dhaheen saddex cishaa loo yarkaadinayaa haddii uu dad rufaqa sugayana waa la sugaya inta uu rufaqadaasi ay u diyaargaroobayaan ama uu isticdaadkii safarka uu diyaarsanayo intaa waa loo kaadinaya haddaba kuwaasi waa haazigii iyo ibnu sabiilkii caamilkii iyo mukaatabkii iyo haarimkii ayaga markhaati saddexdaaba markhaati baa laga dalbaya ninkii yidhi sekadan ka shaqeeyey oo shaqaalihii sekada ka shaqeeyey baan ka mid ahaa markhaati ayaa laga dalbanaya inuu keeno arrinkaas camalkiisaas kii yidhi adoon la kitaabay baan ahay asna inuu kitaabadii marhaati ukeeno kiidhi dayn baa lagu leeyahay dayntiisii inuu keeno marhaati haddaba markhaatigaasin wuxuu ku uhi waa ikhbaaru cadlayn laba nin oo caadil ah warkood wey waa yahay waxaana kaaga filan yuqni canha bayinadaas waaa naga deeqiba nagaga filan alistifaada istifaada macneed waa maxay inuu warkii faafo oo dadkan la ogaado inay yihiin he ee caamil inuu yahay midkani kana mukaatab yahay kana haarim yahay hadday dadkii ku faafto istifaado dadkii dee ay ku sheekaystaan warkii uu naga soo gaadho cadad fara badan oo suuragal aysan ahayn inay been ku heshiiyaan waan qaadanaynaa warkaas ayadoon markhaatiba aysan noqonin yani waa war mustafiidahoo dee shaayacoo la ogyahay maxaa yeele dee maqsuudka waxaa wey in la ogaado taasina mala ku xasilaya istifaadada mala ku xasilaya si markhaatiga mala ugu xasilaya waxaa la ah oo ayadna markhaatigii naga deeqiya khaarimkii ninkii diinta ku lahaa hadduu rumeeyo u dhaho ninkan diin ku marka ayadna loo baahan mahaya markhaati addoonkii la kitaabeeyey hadduu sayidkiisa uga markhaati kaco dhaho anigaa kitaabeeyey tasdiiqiisaas ayaa la qaadanaya oo la dalban mahaya markaa wuxuu wayucdaa waa la siinaya haazinkii duulaya wabnu sabiilin iyo kii socotadaha biqowlihima qowlkooda lagu siinaya zakadii fain lam yakhruja haddaynay bixin usrida waa la soo celinaya wixii la siiyey wayuaalab waa laga dalbanaya caamilun kii eh, shaqaalaha ahaa wamukataban iyo kii la kitaabiyey waqaariban iyo kii deynta qabay bibayinatin markhaati wahiya bayinadaasna ikhbaaru cadlayni laba cadli ah warkood weeye wayugni canhaa bayinada waxay naga kaafinaya alistifaadatu faafid wakada waxaa la mida tasdiiqu rabbi deyni kii diinta iska lahaa rumayntiisa uu rumeeyey kii uu diinta ku lahaa wasayidi watasdiiqu sayidi sayidkiina uu rumeeyey addoonkii uu kitaabeeyey filasax wayucطaa waa la siin doonaa alfaqiiru kii aqiirka aha maskiin iyo maskiinkii kifaayata sanatin sanad wa ku filan qultu waxaan idhi alasaxu muctamad waxa wey almansuus ee la cadeeyo qowl jumhuur jumhuurta qowlkoodu waxa wey yucطaa in la siinayo kifaayat alcumri cumriga in ku filan alcumri alhaalibi cumri haalibkii wax ku filan in la siin doono oo fa yashtari marka wuxuu kusoo iibsan doonaa kii faqiirka ama maskiinka ahaa bihi wixii la siiyey caqaaran hanti ma guurtaho yastaqilu markaa uu dheefsanayo wallahu aclam malif maruu ka soo baxay qodobkii koobaade ahaa waxa uu ku mutaysanayo ama waxa keenaya inuu mutaysiga qofkii deeskada ku baxaysay ayuu qodobkii labaad u gudbay oo ah qaabkii zakada loo qaybinayey iyo qadarkii qof kasta la siinayo wuxuu kaga bilaabay faqiirkii iyo miskiinkii maadaama ay isku xugum yihiin wuxuu ihi qofka faqiirka ah iyo kan miskiinka ah labadaaba waxaa la siinayaa kifaayata sanatin sanad wax ku filan yani sakada waxaa laga siinaya in ay sanad biilan karaan oo noloshooda iyo maciishadooda ugu filan muddadaa sanadka ah ilan sanadka kale markii la gaadho ama sanad soo wareego sakadii kalea la gaadhaya oo sakada dambe wax laga siin doonaa qowl saasuu leeyahay laakiin qowlkaas imaam nawowi ka daba wuxuu ihi sida muctamadka ah alasax qowlka muctamadka ee naskii imaam shaaficida ku sugnaaday qowlka jumhuuru shaaficiyana uu yahay in la siinaya kifaayat alcumri alhaalib yani cumruhaalibka kifaayadiisa cumruhaalibka waxaa looga jeedaa waa qofka yani cumruhaalibka waa la yaqaanaa waxa wey waa lixdan iyo dhowr lixdan iyo saddex lixdan iyo afar cumruhaalibka saasay fuqahadu ku qadaraa waa da nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markii nebigu yuri alayh sla ummati maa bayna sitiin ila sabciin waqaliilu man yujaawizu man yujaawizu dalik acmaarta ummadayda waxay udhexaysaa lixdan iyo toddobaatan waxaa yar buu i wax qadarkaas tallaabaya waayahay haddaba kifaayat alcumri alhaalib baa la siinaya cumrhaalibki wax ku filan dabcan cumrhaalibki inta oga harsan baa la egaya qofkan hadduu afartan jir yahay cumrhaalibkii labaatan sano ama dhowr iyo labaatan sano oga harsan hadduu yahay eh, soddon jir dhowr iyo soddon baa oga harsan wahaakada saasa loo eegaya qofka daadu kolba uu joogo haddaba cumrhaalibka wax ku filan marka le waa la siinaya maxaa looga jeedaa macnaheeda maaha in inta cumrogaalibkiisa la xisaabiyo wax ku filan oo zakadii ka la siinaye waxaa loogu soo iibinayaa lacagtaa la siinaya xoolaha la siinayo hanti maguurta oo markaa uu dheefsanayo hanti maguurta waxaa loga jeeda maalan guri weyn oo markaa uu kiraysto oo kiradiisa uu ku noolaado biisho ayaa lagu soo iibinaya malaig fuqahadu say u fikirayaan yani qofkii hadii la dhaho biil joogta hala siiyo lacag badan bay noqonaysa lakin hadii guri haloo iibiyo gurigaasna haloo kireeyo markaa dee uu isku daberi karaa oo noloshiis uu ku filaan karaa fayashtari bihi caqaaran yastahiluhu waa saas wey wuxuu ihi wayucطى waa la siinaya alfaqiru faqiirkii wlmiskiinu miskiinka kifaayata sanati sanad wax ku filan qultu waxaan alasah muctamad waxa weeye almansuus ee naskii imaam shaaficina ku soo arooray wa qowl jumhuur jumhuurta shaaficiyada qowlkoodu kifaayata yucطaa waxaa la siinayaa kullu minhuma mid kastoo labadaa ka mida ah faqiirkiiyo maskiinka kifaayata alcumri alhaalib cumrulhaalibkii ee kifaayadiisii wax ku filan baa la oo fa yashtari kolkaa wuxuu kusoo iibsan bihi waxaa la siiyey caqaaran hanti ma guurto aho yastakiluhu markaa uu dheefsanayo oo sekadii kaga maarmayo wlmukaatabu yucطaa waa la siinaya almukaatabu kii la kitaabiyey wlhaaribu kii diinta qabay ama diinta lagu lahaa qadra dayni dayntiisii wax ku filan ayaa la siinayaa wayucطaa waa la siinayaa ibnu sabiili kii socotada ahaa maa shay baa la siinaya yuwasiluhu gaadhsiin doona ilaa maqsidahu halkii u jeeday u socday amase mowdica maaliya xoolihiisa meesha ay yaalaan ama xoolihiisa meesha laga helo walghaazi kii duulayana waaya qadra xaajatihi yucطaa waa la siinaya alghaazi kii duulayay qadra xaajatihi baahidiisa qadarkeeda nafaqatan min nafaqatin xagga nafaqada ee uu qadar ah wa kiswatan min kiswatin xagga radbaxana ou qadar ah daahiban xaalu yahay mid sii socda waraajacan xaalu yahay mid soo laabanaya wamuqiiman xaalu yahay mid ku negi hunaak halkaas warasan aras baa la siin doonaa wasilaaxan hubbaa la siin doonaa wayasiru wuu noqonaya daalika kaasi milkan lahu milkii buu noqon doonaa isaga waayahay halkana mualifku wuxuu noogu tilmaamayaa mukaatabkii iyo khaarimkii iyo ibnu sabiilkii iyo haazigii afartaas wixii la siinayo wuxuu idhi mukaatabka addoonkii la kitaabeeyey iyo kii daynta lagu lahaa labadaas waa isku xugun labadaa waxaa la siinayaa dayntii lagu lahaa qadarkeeda mukaatabka waa la garanayaao xoolihii lagu kitaabeeye baa la siinaya sayidkiisa ku kitaabeeye kii diinta lagu lahaana diintiisu intay dhannayd unbaa la siinaya waa diintuu awoodi kari waaya inuu iska bixiyo ama ha ama ha badnaato la siinaya haddii boqol dolar lagu lehay boqolkaa doolar baa la siinaya hadii kun dolar lagu lehay kunkaa doolar ayaa sakadii laga siinaya wahaa kada waayahay haddii maala dayntii bar iska bixiyey banna ay ku laabanta barkaa ku laaban baa la siinaya ilaa inay dayntu tahay mooyaane dayn isla daatbayn u sameeyey daynta isla daatbayn iyadu eh, xataa haddii uu eh, bixiyey waa la siinayaa intii uu bixiyey baa la siinaya maxaa yeele dee asagoo laftiisa oma qaadaninne limaslaxati اlmuslimiin ayuu qaaday sidayna soo dhaaftay ayada baahi laguma shardiyo qofkii asagoo hani ah iska bixin karaa wixii isla daatbayn u galay ee gashi ah ayaa laga bixinayaa haddana oo iskadii laga siinaya marka asaga uu ka duwan yahay ibnu sabiilka qofkii socotada ahaa asna waxaa la siinayaa meeshuu u socdo wax gaadhsiiyo hadduusan wax xoolo ah uusan lahayn gebi ahaanba waaya safarkiisii wax alla wixii uu u baahnaa ayaa la siinaya ee uu ku gaari lahaa meeshu u socday haddii uu xoolo uu dhexda ku leeyahayna meeshaa uu xoolihiisa ka heli doono wa gaadsiiya baa la siin la siin maayo maqsadkiisii wuxuu ku gaadho la siin maayo ilan markuu meeshaa gaadho xoolihiisii ayuu baxsan doona oo isticmaali doonaa haasiga qofkii duulaanka ahaa ee mujaahidka ahaa isaga waxaa la siin doonaa qadra xaajati baahidiisa wax daboola oo xagga nafaqadana ka daboola nafaqada wax alla wixii kharash ama cunto ha ahaato ama sahe ahaato ee iyo wixii la halmaada ee u baahan yahay iyo arradbixiisii intaa uu sii socdo ee duulaanka usii socdo iyo markuu ka soo laabanayo iyo haddii uu halka ku nagaanayo meeshaa duulaanka u qaaday haddii xoogaa joogayo intaa uu joogayo hadday bil tahay hadday laba bilood tahay wixii nafaqaa ah iyo kiso u baahan yahay ayaa la siinaya ilaa asagu magacii mujaahidnimada ka gubi mayse haaziga markuu meeshaa joogo waa haazi lakiin qofka musaafirka mar hadduu maqsadkiisii gaadho waxa weeye magacii e, musaafirnimadii ama socotadii bay u go markuu soo laabanayo dee musaafir ma aha safarkiisii markuu sii socday buu dhammaaday waayahay marba hadduu meeshii gaadhay maqsadkiisii uu go-ayaa safarkiisii waxaa kale oo la siin doonaa qofka khaasiga ah faras uu ku dagaalamo dabcan zamankeena meesha faraska waxaa gelaya hubka gaadiidka de hadda la isticmaalo waxaa kaloo la siinayaa silaax iyo hubbaa la siinaya faraska iyo hubkaaba wuu milkinayaa xataa haddii uu duulaan ka soo laabto laga soo celin maayo qofkaa aasiga ah waaya wayuhayi lahu waaya wuxuu idhi wayucطaa waa la siin doonaa almukaatabu kii la kitaabayey wاlhaaribu kii daynta qabay qadra daynihi halka mualifku waxaa ficnaad baa yidhi inu dhaho qadra daynihimaa maxaa yeele damiirkan daynihi dee mukaatab iyo haarib baa ka horeeyo waa muano marka daynihimaa inuu dhaha ahayd ama aw ka cabir u dhaho wاlmukaatabu aw اlhaaribu yucطaa waxaa la siinaya midka qadra daynihi marka aw haddii mar lagu cabiro daynihi waa la dhihi karaa haddii waaw lagu cabiro caطfi la isticmaalona waaw lcaطf waxay keenaysaa daynihima in la dhaho wayucطaa waa la siinaya almukaataba kii la kitaabiyey walhaarimu kii daynsanaha ahaa qadra daynihi dayntiisa qadarkeeda la siin doonaa wayucطaa waa la siin doonaa ibnu sabiili kii socotada ahaa ma yuwasilu wax gaadhsiiyey maqsidahu meeshuu u socday aw mase mowdica maalihi xoolihiisu meesha yaaleen wlaazi kii duulayana waa la sii doonaa qadra xaajatihi baahidiisa qadarkeeda nafaqatan xagga kharashka wakiswatan xagga aradbaxa daahiban asagoo sii socda waraajacan asagoo soo laabanaya muqiiman asagoo ku negi hunaaka halkaa oo farasan baa la siin doonaa faras wasilaaxan hub wayasiir wuu noqonaya daalika arrinkaas yani faraska iyo hubkaa la siiyey milkan milkiguu noqon doonaa lahu lilhaazi kii duulay asagaa yeelan doona oo laga soo celin maayo waaya wayuhaya-u waa loo diyaarinaya lahu lilhaazi kii duulayey welibna sabiili kii socotada ahaa mid walba waxaa loo diyaarinaya markuubun gaadiid uu fuulo in kaana safaru hadduu safarku yahay dawiilan mid dheer aw mise kaana uu yahay kaa la soo sheegay ama haazigii ama ibnu sabiilkii daciifan mid itaal daranoo laa yutiiqu aan kari karin almashya socodkii wamaa iyo waxaa loo diyaarin doonaa wayuhayi lahuma waa loo diyaarin doona labadooda ma ay markuubun gaadiid baa loo diyaarin doonaa yanqulu uu ku raro calayhi gaadiidka dushiisa asaada sahaydi iyo wa mataacahu alaabtiisii ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane mataacaas ama alaabtaasi qadran qadar qadarkaasoo yactaadu uu caadaystay milu asagoo kale xamlahu inuu ambaaro binafsi naftiisu ku ambaaro wuxuu ku yidhi qofkii haasiga ahaa ee mujaahidka ahaa ee duulaanka qaadayay iyo kii socotada ahaa labadaaba waxaa loo diyaarinayaa gaadiid ay fuulaan ila safar bay gelayaan labadaba waa haddii safarku uu yahay safar dheer safarka ay gelayaan haduu yahay safar hee dawiiloo dheer ama qofkan haada qof xoog badan ama haada qof itaal daran ila safarka dheer gaadiid baa loo fuulaa haddii qofku dhaho waan lugaynayaa waxa weeyaan tacab iyo mashaqu kala kulmaya haddii laakiin safarku uu yar yahay waxaan eegaynaa qofkan inuu yahay qof xoog badan iyo qof daciif hadduu qof daciifa yahay ayadna waxaa loo diyaarinayaa gaadiid uu ku safro hadduu maala oday waayeel ama qof xanuunsan oo aan socon karin lakiin hadduu qof xoog badan safarku inuu safar gaaban yahay oo loo lugayn karo u lugee baa laleeyahay yani gaadida fuusho oma bahnid sidoo kale waxaa loo diyaarinayaa hadduu alaab sito alaabtiisii iyo sahaydiisii wixii uu ku raran lahaa daabadii uu saaran lahaa ayaa loo diyaarinaya ilaa in eh, asagoo kale inuu yahay qadar mooyaane inuu yahay alaabtiisu ay tahay qadar uu asagu qaadan karo aan u baahnaynba in daaba la saaro hadday tahay shandad yaroo u gacanta ku qaadan karo eh, markaa uma baahno inuu he in daaba loo kirayo wuxuu ku yidhi wayuhaya waa loo diyarinaya lahu qofkii haaziga ahaa walibni sabiili kii socotadaha ah, markuubun daabo eh, uu fuulo oo gaadiid uu fuulo in kaana safar safarka haduu yahay tawiilan mid dheer aw mase uu yahay qofkaasi daciifan mid itaal daranoo laa yutiiqu aan awoodayn almasha socod wamaa daaba loo diyaarin doonaa wamaa markuub gaadiid baa loo diyaarin doonaa yanqulu uu ku raray calayhi dushiisa azaada sahid iyo mataacu alaabtiisii ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaan mataacaasi ama alaabtaasi qadran qadar qadarkaasoo yactaadu uu caadaysto miluhu asagoo kale qofkaa qofka la midka ah uu caadaystay xamlahu intaas inuu ku xambaaro binafsihi naftiisa ku xambaaro oo macnaha uusan u baahnaynba inuu gaadiid kale uu ku raro waman qof fiihi ay ku sugan tahay sifataa istixqaaqin mutaysi labadeedii sifo ama laba sifo oo sekada lagu mutayso qofkay ku sugan tahay yucdaa waxaa lagu siin doonaa biixdaahumaa labadaas sifo mid ahaan faqad oo keliya fi adhari muctamad haddaan qabano wuxuu qofkii laba sifo oo sekada lagu muto leh labadaas sifo lagu siin mahaye mid ahaan baa lagu siin tusaale qofkan waana faqiir waana kaari daynna waa lagu leeyahay waana ama fakrigaa lagu siin ama dayntaa laga bixin laakiin la dhihi maayo dayntana ka bixiya faqiirnimana wax ku siiya labadaba hal mar lagu wada siin maayo hadduu caamil yahay shaqaale faqiirna yahay caamilnimadiina ku siiya fakrigiina ku siiya la dhihi maayo midma lagu siin waaya maxaa yal aayadda qur-aanka waxay isticmaashay caطf waawl caطf inama الصadقaaت للفqراء والmasaakiin والcaamiliin عalayha والmuؤلفaةi qلوb waaw lcaطفa la isticmaala waaw lcaطfina wuxuu keenaysaa تahaayur inay kala duwan yihiin marka qof kasta hal صifaa lagu siinaya qowlka ka soo horjeeda adharka wuxuu leeyahay labada waa lagu siinaya maadaama labadii sifaba uu leeyahay labada waa lagu siinaya laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay haddii hal zakon hal zakon haddii he laga siinayo laakiin hadduu zakadan ku qaato ari bifat اfakri uu ku qaato haddana zake kale uu soo xaadiro bisifati alqurb dayn lagu leeya ku qaato waa caadi wax dhiba male wax dhiba taasi male way bannaanta waban qofkii fiihi ay ku sugan tahay sifataa istixqaaqin mutaysi labadiisa sifo laba sifo oo sakada lagu mutaysto qofkii laga helo yucطaa waxaa lagu siin doonaa biixdaahumaa labadaa sifo mid ahaan ayaa sakadii lagu siin doonaa faqad oo keliya filabhari muctamid haddaan qabano faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa eh, xukmu isticaabi اlasnaafi wataswiyati baynahum wamaa yatbacuhaa xukumka in asnaaftii oo idil la camimo in laysku leekaysiiyo oo waxa weeye si isleeg loogu qaybiyo iyo wixii arrinkaas soo raaci doona wuxuu idhi yejibu waxaa waajib ah istiicaabu اlasnaafi asnaaftii in la camimo oo la wada koobo dhammaantood oon sinfi laga tegin waase goorma inqasama haddii uu qaybiya alimaam imaamkii hunaaka walxaal hunaaka isagoo halkaa uu joogo caamilun caamil uu jiro wailaa haddii kale oo maaligii uu qaybiyo ama imaamkii uu qaybiyo islamarkaana caamil uusan jirin falqismatu qaybintii calaa sabcatin toddoba uma markaa loo qaybinayaa wuxuu ku yidhi waxaa waajib ah asnaaftii sideedda ahayd ilaahay subxaana wa tacaala aayadda qur-aanka ku xusay in sideeddaaba lagu camimo oo la wada gaadhsiiyo zakadii xataa zakaatufidrigii zakaatufidriga xataa inay wada gaadhsiiyo malaha innagu fuqarada maan siinaa zakaatufidriga asnaaftii kale ma eegne waaya marka marka la camimaya sideedda sifiba waa haddii ay suuragal tahay haddii ay suuragal tahay weyaan oo say bay ku suuroobaysaa imaamkiibaaba sakadii qaybinaya cumaashii walcaamiliin calayhana way joogaan raggii sakada ka soo shaqeeyey ama soo ururiyey ama qorayey ama qaybinayey ama waxa weeye diiwaan gelinayey ilaa aakhiri waa diyaar marka dhammaan siddeeddii sifi waa la siinaya bimaa fiihim iyadoo ku jiraan alcaamiluuna calayha haddii laakiin ayna taa suuroobayn oo yani caamilkii maba jiro halka oo see caamilkii unu jirin tusaalahaan qofkii maaliga asagaaba ah xoolihiisii sakadiisii bixinayaba de markaa caamiliin calayha ma jiraan sinfiga alcaamiliin calayha kuwii shaqaalaha ee sekada ka shaqaynaya ma jiraan marka toddobadii sinfi ee kala la siinaya sidoo kale hadduu imaamku uu qaybinayo isla markaa alcaamiliin calayha aysan jirin oo si taana ku suuroobaysaa qof kasta asagaa sekadiisii imaamku keenayba imaamkii laftirkiisaana qaybinaya marka alcaamiliina calayha markaa ma jiraan marka waxaa loo qaybinayaa toddobadii sinfi ee kale ee alcaamiluuna calayha markii laga reebo maxaa yaele sahmigii caamilkii marka ugu dhacay marka toddobadaas unbaa wixii xaasil ee xoolo ah toddoba islaag intii loo qaybiyo ayaa sinfi kasta hal sahmi la siinaya hal qayb waaya yajibu waxaa waajiba istiicaabu اlasnaafi asnaaftii in la wada gaadhsiiyo zakadii naaftii sideedda ahayd inqasama alimaam imaamka hadduu qaybiyo wahunaaka walxaal hunaak halkaa uu joogo caamilun mid shaqaalo ah wailaa haddii kale oo yani caamil uusan jirin oo waxa weeye maaligii ayaaba qaybinay ninkii xoolaha iska lahaa ama imaamkiibaa qaybinayo caamilna ma jiro falqismatu qaybintii markaa calaa sabcatin takuunu markaa waxay noqonaysaa calaa sabcatin toddobon baa loo qaybin doonaa fain fuqida haddaba haddii la waayo bacduhum asnaaftii bar ka mid ah fa cala almawjuudiina intii joogtay ayuunbaa markaa loo qaybin doonaa haddii asnaaftii bar ka mida ah la waayo inta joogto unbaa markaa loo qaybinayaa walidalik masalada markuu sheegayey alimaam ibn salaax ayaa wuxuu yidhi zamanka annaga afar maa la helaa buui almawjuud alaan arbaca hadda waxaa la helaa buui afar sideeddii sinfi afar unbaa zamanka annaga joogtuu leeyahy ibn salaax faqiirun miskiinu aaribu wbnu sabiil aartaasaa joogtu yidhi aqiirkii iyo miskiinkii iyo qofkii daynta qabiy qofkii socotada ah sheekh kaloo ibnu kujri yidhahdana wuxuu yidhi samictu alqaadi abaa xaamid qaadigaas oo aimmadii shaaficiyada ka mid ahaa ayaan maqlay buu idhi asagoo leh ana ufariqu zakaata maali cala alfuqaraa'i walmasaakiin yani zakada xoolahayga waxaan u qaybiya un fuqaradii masaakiinta liannii laa ajidu hayrahum cid aan fuqara masaakiin ahayn maba helaba markaasuu wuxuu yidhi khadiibu sharbini walacalla haada kaana fii zamanihim waxaan filaya arrinkaas zamankoodii bu ahaa ama fii zamaanina bui falam nafqid ila mukaatabiin mukaatabiinta mooyaane toddobadii sinfia kale maanaan waayen buui toddobadii sinfia kale waa la helayaa laakiin mukaatabiintii unbaa aan la helayn buui laakiin innaga zamankeennan waxaan u dhownahay ibni salaaxaasoo faqiirkii iyo miskiinkii iyo qofkii deensanaa waad helaysaa qofkii socotada ahana waad helaysaa afarta waad helaya laakiin almu'alafatu quluubuhum wa fi riqaabi iyo waxaan la helaynin haazigii eh, qofkii duulay iyo wlcaamiliin alayha iyo alcaamiliin alayha inta badan eh, mutawafir maaha ilaa dee dowladda inay bixinaysa dowladina hadda maanta iskeeda ma bixisa ma qaadaba marka innaga afarta un baa la helaa faqiirka iyo miskiinka iyo haaribka iyo ibn sabiilka waaya wuxuu idhi waidaa qasama alimaam imaamka hadduu qaybiyo waidaa qasama alimaam imaamka hadduu sakadii qaybiyo istawcaba wuxuu camimayaa min azakawaati sakawooyinkii wuxuu ka camimaya alxaasilati ee yaallay cindahu agtiisa aaxaada kulli sinfin sinfi walba afraaddiisii iyo ashkhaasdiisii ayuu koobayaa wakadaa waxaa la mid ah wakadaa saasoo kale yastawcibu wuu koobayaa oo wuu camimayaa almaaliku maaligii yacni afraada kulli ininxasara hadday kooban yihiin almustaxiquuna dadkii mutaysanaya zakada fi lbaladi beledka dhexdiisa ku mutaysanaya wawafa islamarkaana uu ku filaado bihim ayaga almaalu xoolihii ay ku filan yihiin wailaa haddii kale oo labadaa mid la waayo fa yajibu waxaa waajib ah kolka ayada icطaau alaain saddex un in la siiyo ayaa markaa waajib ah wuxuu ku yidhi imaamku haddii uu sakada asagoo qaybinayo waxaa waajib ku ah in uu ee zakada uu qaybinaya gaadhsiiye sinfi kasta afraadiisa sideeddii sinfi afraaddooda waa inuu dhammaantood koobaa oo fuqaradii dhammaantood uu siiyaa wixii beledka jooga masaakiintii alcaamiliina calayha wاlmu'alafati wاlhaaribiin wafii sabil sideeddii sinfiba waa inuu wada siiyaa mid kasta uusan hal qof ka tegin waajib waayahay maaligiina waa uu la mid waxa weeye xoolihiisa asagoo zakeynaya asna wuu koobaya dhammaan afraaddii waxaa weeye sakada mutaysanaysay ee mustaxiqiinta ahaa sinfi kasta afraaddiisao dhan buu koobaya waa haddayse kooban yihiin inta waddanka joogta dad kooban weyaan fuqaradii dad kooban baa ka jooga masaakiintii dad kooban baa ka jooga mualafat qulub walkhaaribiin isla markaana xoolahan uu hayo qofkan sakada bixinaya ee xoolihiis ka sakaynaya waa xoolo ku ilan xoolo ku filan waxaa wey sideedda sinfi afraadda ka joogta oo qof kasta in doora kusoo hagaagaysa haddii laakiin taa la waayo oo dadkii mustaxiqiinta ayna koobnayn oo fuqaradii baaba ciiddaas masaakiintii baa badan khaalimiintii baa badan haddaysan koobnayn amaba ay kooban yihiin laakiin xoolahan hayaa xoola yar ah xoolahuu sakinaya xoolo yar ah oo kuma fillo waxaasoo masaakiin iyo waxaasoo fuqara in wada gaadhsiiyo marka ayada waxaa waajib ku ah qofkii inuu sinfi kasta saddex ka siiyo sinfi kasta he inuu saddex ka siiyo iyo wax ka sii badan maxaa yeeley aayadda ah mustaxiqiintii zakada sideeddii sinfi waxay ka cabirtay bilafdi اljamc inama alfuqaraau fuqaradu waa jamc inama asadaqaatu lilfuqaraai u firta waa jamc wاlmasaakiin waa jamc والمساكين والعاamليiن عaليها والمؤلفة قلوبهم srt waa wada والغاarimiin في sبيل marka صيiqaة jamc maadaama ayadda ka cabirtay sinfi kasta waa in he saddex laga siiya ila jamca waxaa u yar saddex wuxuu yihi وإidaa qasma imaamka hadduu qaybiy istawcab uu camimayaa min azakawaati zakawaadka xaggooda alxaasilati ee yaalla cindahu agtiisa axaada kulli sifin sifi kasta afraadiisa wakadaa sidaas si lamida yastawcib almaaliku ninkii waxaa weye sakadiisa bixinaya maalig ahaana wuu camimayaa oo wada gaarsiinayaa afraadda sinfi kasta siddeeddii sinfi afraaddooda idil waase goorna inxasar hadday kooban yihiin almustaxiquuna kuwii mutaysanaya fi lbaldi beledka dhexdiisa ku mutaysanaya wawafaa bihim almaalu xoolihiina ay ku filan yihiin wailaa haddii kale oo labadaa mid la waayo ama mustaxiqiintu aysan koobnayn ama xooluhu ayna ku fillayn fayajibu kolkaa waxaa waajiba icطaau alaain saddex un inuu ka siiyo sinfi walba watajibu waxaa waajiba altaswiyatu in lisu lekaysiiyo bayn asnaafi asnaafti inuu si isleeg u siiyo ilaa an yaqsiba imaamku inuu qaybinaya mooyaane fayaxrumu waxaa ka xaaraan calayhi imaamkii atafdiilu inuu u kala badiyo maca tasaawi اlxaajaati xaajooyinkii oo isle eg ayadoo xaajooyinkii isleegyihiin inuu u kala badiyo waxaa ka xaaraan wuxuu ku yidhi maaliga ahaa ee xoolihiisa sakeynayay waajib kuma ahaa cafwan watajibu taswiyatu bayn asnaaf horta asnaafta iyo afraadda kala qaad asnaafta waxaa waajib ah in laysu leekeysiiyo fuqarada iyo masaakiinta iyo mualafatu qulubhum iyo caamiliinta iyo haarimiinta ilaa akhirihi sideeddii sife ilahay qur-aan ku sheegay in si isle eg loogu qaybiyo ayaa waajib ah oo xoolihii sakada intii sideed sahmi loo dhigo sinfi kasta sahmi la siiyo sideed sinfi oo sideed sahmi oo isle eg inta loo qaybiyo ayaa sinfi kasta sahmi la siinaya maxaa yeelay aayadda qur ah waxay iskugu xidhay oo ku jamcisay waawa tashriig marka waxay keenaysa inay siman yihiin waaya waawdaasaa keenaysa laakiin sinfi kasta in laisu leekeysiiyey mawaajiba ah. fuqaradii oo kale in si isleeg lagu qaybiy mawaajiba ah. masaakiintii haarimiintii maya waajib maa ah taas maxaa yeele xaajaadku way kala badan yihiin dee isku baahi isku eh, yani nafaqo ma ah waxa weeye magacaa unbay wadaagaan mooyaane isku xaaje iyo isku kharash toonama marka in sinfi kasta axaadood in laisu leekeysiyey waajib maaha laakiin imaamka hadduu qaybinayo asaga waxaa waajib ku ah inuu hee inuu e u simo bal ee waxaa xaaraanka ah inuu u kala badiyo hadday xaajaadku isleegyihiin hadday xaajaadku isleegyihiin waxaa waajib ku ah markaa inuu si isleeg u qaybiyo hadday laba faqiiro isku baahi hadday u imaadaan waa inuu isku lacag siiya inuu kala badiya maaha inuu kala badiya maaha maxaa yidha asaga waxaa la rabaa inu wada gaadhsiiyo iyo inuu u simo midda kale naa'ib buu ka yahay fuqaradii masaakiintii marka waa inuu eh, u kala badiya ma aha laakiin maalig asaga xoolahan iskale suu doono ugu tasarufi kara ugu kala badin karaa wuxuu yidhi waladharu muctamad waxaa weeye mancu naqli zakaati zakada eh, rarkeedii inuu eh, reeban yahay walow cudima alasnaaf haddii asnaaftii la waayo filbeldi beledka dhexdiisa wajaba waxaa waajiba alnaqlu in la raro aw mase bacduhum bacdu asnaafi asnaaftii bar ka mid ah ayaa la waayey oo wajawaznaa kolkaa aan bannayno annaqla raritaankii inaan rarno sakadii aan bannayno ayagoo joogaba calaa qowli aakhar qowlka kale inagoo ku soconayna wajaba markaa waa waajib in barkaas eh, intoodii loo raro wa ilaa haddii kale oo aan dhahno ma bannaano in la raro gebi ahaanba fa yuraddu intii kale waa loo fiiradu waa la celinayaa intaa waxa weye dadkaa maqan iska lahaayeen calalbaaqin intii kale ee soo haray ayaa lagu celinaya waqiila waxa yidhi yunqalu maya waa la rarayaa halkan malifku wuxuu ku tilmaamaya masale muhiim oo ah naql zaka zakadii oo laga raro goobtii ay ku waajibtay mustaxiqiinta ay joogeen wuxuu yihi ma banaano oo sida muctamadkaa ah, masale khilaafe eh. masale khilaafi ah weeye masalada lakiin sida muctamadka adharka xooga badan fi lmadhab waxaa weeye inay reeban tahay zakadii in laga raro wadankii ay ku waajibtay mustaxiqiintiina ay joogeen oo waddan kale loo raro ayaa reeban maxaa yeele xadiidka saxiixaynka ayaa ku soo aroorayoo wuxuu nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam faأkhbirhum ana calayhim sadaqaةa tuukhadu min aghniyaa'ihim faturaddu calىa fuqaraa'ihim mucaado waxaad u sheegtaa buu hi markaad yaman tagto dadkaa reer yaman in laga rabo zako laga qaadayo dadkooda maalqabeenka ah isla markaan lagu celini dadkooda baahan bal u fiirso marka yani maalqabeenkii baa laga qaadayaa fuqaradoodii baa lagu celinaya marka mesh laga fahmay isla fuqaradii beledka in lagu celinayo saasaa laga fahmaya midda kale yani dadka fuqarada ee beledkaa jooga ayaa had ya jeer hunguriyeynaya xoolaha zakada dadka akhniyada laga qaaday marka iyagoo indhaha u taagaya haddii la dhaafiyo oo kale la geeyo laa shaka taasi waxay niyad jab ayay u keenaysaa marka arintaasi arrin bannaan ma ah qowlka adhar ka soo jeeda wuxuu leeyahay way bannaan tahay in la raro maxaa yeel aayaddu waa mutlaq aayadda qur-aanka ah maysa dhihin waddankaa ah, ha lagu bixiya zakada inama asadaqaatu lilfuqaraai bali lilfuqara fuqaradu meesha doonaha joogaa waa fuqaro hadday waddankan joogaan zakaday ku waajibtay hadday meel kale joogaanba waa fuqaro aayaddu marka waa iska idlaaqday xadiidka laftirkiisana wuxuu leeyahay dalaalo kuma sugno oo ma tusinayo inay inaysan banaanan in la naqliyo adiikum daliil cad kuma ah masaladaas bal xadiku wuxuu tusinaya inaan gaal un la siinayn tuukhadu min aniyaa'ihim akhniyaai اlmuslimiin baa laga qaadaya faturaddu fii fuqaraa'ihim fuqaraa اlmuslimiin baa lagu celinaya marka xadiiku islaam ka hadlaya kama hadlaya naqli iyo waxaas saasuu leeyahy qowlkan ka soo horjeeda adharka mid kale wuxuu oga qiyaas qaatay wasiyadii iyo kafaaraadkii nadarkii kuwa waa isku waafaqsanya inay bannaanta xoolala dardaarme fuqarada loo dardaarme beledka lagu dardarme waa loo naqlin kara beledka waa loo naqlin karaa xoolo kafaaro ah waad ka naqdin kartaa beledka aad joogto beled kale waad geen kartaa nadarkii xoolo aad ku nadartay ee fuqarada inaad siiso beledka aad ku nadartay waad ka naqlin kartaa beled kale waad ku naqlin kartaa kuwa waa lasku waafaqsan yahay marka taas oo qiyaas qaata waaya aduu masalada khilaafka culus baa ku jira haddaba ka warran sida madhabkeenaba khilaafka uga tagan yahay culamada kalena iskugu khilaafsan yihin madaahibta haddii asnaaftii la waayo asnaaftii dhammaantood haddii beledka laga waayo zakaday ku waajibta marka waa waajib in la naqliyo khilaaf marka uu baaba'aya ilan zakadii in la bixiya waa waajib ah haddii beledka laga waayo dadka la siin laha waa in beled kale oo ay asnaafta joogaan waa in la gaarsiiyaa waana beledka ugu dhow ee laga helaya asnaafta waaya haddii bar ka mida la waayo asnaaftii tusaale ahaan fuqaradii ayaa la waayey maalan ama haarimiintii sahmigoodii baa la waayey haarimiintii taas waan eegaynaa ma haddii aan ku soconno qowlkii lahaa way bannaanta in la waa qowlkii khilaaf aladhar ahaa ee lahaa way bannaan tahay zakadii ayagoo asnaafti joogaan in laga naqliyo oo beled kale la gaadhsiiyo haddii badh ka la waayo asnaafti badhka sahmigoodii ama qaybtoodii waa la naqlinaya oo meesha ay joogaan kolba ayaa la gaadhsiinaya haddaan qowlka khilaaf aladhar ku soconno haddii laakiin qowlka kale ku soconno le ma bannaano ayagoo asnaaftii ay joogaan in naqliyo waa qowlkii barhkaa la waayey waxba loo naqlin mahaye ee intoodii waxaa lagu celinayaa wixii markaa ka jooga asnaafti kale asnaafti kale wixii ka jooga ayuunbaa lagu celinayaa saas weeye qiil baa wuxuu leey maya waa la naqlinayaa qaطcan yani khilaaf masalada gelmayna mar walba yani waa la naqlinayaa qoladaas asnaaftaas la waayey intoodii baa loo rarayaa oo beledka ay joogaan ee ugu dhow ayaa loogu rarayaa wuxuu idhi walabharu muctamad waxaa weeye mancu naqli zakaati zakada rarkeedii raritaankeedii inuu reeban yahay walow cudima haddii la waayo alasnaafu asnaaftii fi lbaladi beledkii ee sakada ka waajibta haddii laga waayo wajaba kolkaa waxaa waajibaya annaqlu in la raro oo loo raro beledka ugu dhow ee asnaaftii laga heli karo awmase bacduhum fuqida cudima waxaa la waayey bacduhum bacdu alasnaaf asnaaftii barh ka mida la waayey oo jawaزna aan banayno annaqla in la raro ayagoo asnaaftii ay joogaan aan dhahno way bannaanta ina in zakadii la raro waa qowlkii khilaaf aladhar ahaae wajaba markan waa waajiba in loo raro barhkaas wailaa haddii kale oo aan dhahno ma bannaano in zakadii la naqliyo ayagoo asnaaftii ay joogaan fa yuraddu kolkaa waa lagu celinayaa sahmigii asnaaftii la waayey cala albaaqiina asnaaftii kale ee joogay ee baaqiga ahaa ayaa lagu celina waqiila waxaa yunqalu marleyba waa la rarayaa washardu saaci kii sekada ka shaqaynaya shardigiisu waxa weeye kownuhu inuu yahay xuran qof xor oo cadlan cadli ah faqiihan oo faqiihan biabwaabi zakada zakada abwaabteeda faqiih ku ah fain cuyina lahu haddii loo cayimo akhdun qaadid wa dafcun iyo dhiibid lam yushtarad looma shardiyo lam yushtarad looma shardiyo kolkaa iyada alfiqu fiqi fiqi looma shardiyo walyuclim imaamkii ama naa'ibkiisii ha iclaamiyo oo ha ogeysiiyo shahran bil liakhdihaa liakhdi zakaat zakada qaaditaankeeda ha u iclaamiyo qofkii saaciga ahaa ee zakada qaadayay shardi buu leeyahay qof kasta zakada ma soo ururin karo kamana shaqayn karo waxaa loo shardinaya qofkii saaciga ahaa ee zakada soo ururinayay inuu yahay qof xor ah oo addoon ma geli karo shaqada cabdi inuu yahay oo waxa weeye qof faasiqa shaqadan looma diri karo ila waa wilaaye waxaa shardi ah inuu lab yahay oo haweeney looma diri karo mukalaf inuu yahay oo waxa weye ilmo yar looma diri karo iyo qof waalantoona waaya waa sida wilaayaad kale shuruuddii wilaayaadka loo shardinayo baa loo shardinayaa faqiihan biabwaabi zaka markuu ku yidhina waxaa soo gelaya halkaa inuu yahay qof faqiih oo garanaya zakadii hadduuse qof faqiiha uusan ahayn oo zakadiisa zakadii waxba ka garanayn dee hawsha loo diri maayo maxaa laga cabsanayaa in uu wax aan xaq ahayn uu soo qaado ama qof aan zaka lahayn uu ka soo qaado waa inuu marka garanayo wuxuu qaadayo qadarkuu qaadayo iyo cidduu ka qaadayo waa haddii markaa loo bandhigay ida kaana tafwiidu caaman waxaa laydhi shaqadaa soo qabaa layidhi cid kasta oo zakada lagu leeyahy ka soo qaad baa layidhi marka yani qadar mucayan looma sheegin qofka laga soo qaadaya looma sheegin waa la iska diray hawl caama loo diray haddii laakiin loo cayimo la dhaho hebel intaa ka soo qaad hebelle intaa ka soo qaad marka waaba la cayimo soo maaha hebelle intaas sii hebelle intaas sii wixii uu qaadi lahaa iyo wuxuu bixin lahaaba waa loo cayimo waa loo xadiday waa loo jaangooyey markaa fiqi lama shardin illa markaa fiqi lama baahnayn uu garanaya wuxuu soo qaadayo iyo wuxuu bixinaya intaba uu garanayo cidduu ka qaadayo cidduu siinayo waxaa laga rabaa qofka imaamka ah nadban oo fiican oo wanaagsan inuu eh, dadka u cilaamiyo bil uu sakada qaadayo si dadka xoolaha le ugu talagalaan u diyaar garoobaan sakada bixinteeda dadkii sakada mutaysanayana ay u diyaargaroobaan qaadashadeeda waxaana fiican sanadka hijriga ah bisha u horeysa ee shahrullaahi almuxaram waa bisha haddaan ku jiree inuu ka dhigo maadaama sanadka bilowgiisa ay tahay saasaa fiican ilaa in xoolahan yihiin xoolo dee aan xawl ku xidhnayn sida beeraha oo kale dalaga ilan markii dalagu uu go-o unbaa sakadii laga qaadaya kuwaas ayaga waxba sanad eh, eh, xilli mucayana loo samayn maayo wuxuu idhi wayusan waxaa la sunneeyaa wasmu nacami sadaqati walfay fayga iyo zakada xoolahooda in la sunto fii mowdicin meel laga sunto mowdicaasoo laa yaguru aanu badnayn shacruhu tintiisa wayukrahu waxaa la kahdaa wasmuhu in laga sunto fii lwejhi wejiga in laga sunto xoolihii ayaa la kahdaa qultu waxaan idhi almuctamd waxaa weeye yaxrumu arinkaas inuu xaaraan yahay xoolihii in wejiga laga sunto wa bihi ay bi hada qowli qowlkan ayuu jazama uu gooyey albaqawiy imaam baqawi ayuu gooyey wa fi saxiix muslim saxix muslim waxaa ku sugan xadiid tilmaamaya lacnu faacilihi qofkii arrinkaas sameeyey in la nacladayo nacladda ilahay ku dhacayso wallahu aclam waxaa sunnuhu ku yidhi oo fiican xoolaha zakada iyo xoolaha fayga iyo xoolaha jizyada intaba in la sunto oo sumad gaar ah loo yeelo si ay xoolahaasi uga socmaan xoolaha kale qofkii hela ayagoo baadi ahaan u soo celiyo hadday lumaanna la soo qabto <coughs> qofkii xoolaha bixiyeyna sumaddiisii maadaama ay ku taallo aanay ku khaldamin xoolihiisii uu lahaa oo uu garto xoolaha inay xoolihiisa kada yihiin islamarkaana usan dib u milkinin xataa usan iibsanin in waa loo kahdaa qofkii xoolu aka u bixiy inuu xataa iibsado ama hibo ku qaato waa makruuh waaya marka in xoolaha la sunto ay sunno tahay waxaa asal u ah itibaac nabig alay slam baa laga dayanaya maxaa nabig alay sl slaam gacantiisu ku suntay geelii zakada sida uu warinayo alimaam eh, eh, albukhaari wa muslim saxiixankise ku sugan haddaba halkee laga suntayaa waxaa laga suntayaa meel tintu ayna ku badnayn yani dhogortii neefka meelaysan ku badnayn ayaa laga suntayaa waxaana habboon bay dhaheen adhiga in dhagaha laga sunto xoolaha kale geela iyo eh, lo-da iyona boodyada in laga sunto yacni adhiga marka la suntayona sumadiisu inay ka yaraato sumadda lo-da sumada lodana ka yaraato sumada geela wahaakada sida ooluu kala waawen yihiin sumadoodu kala weynta in wejiga laga sunto xoolihii oo eh, wejiga sumadii laga saaro waa shay makruuhu kuuriye waa siduu ku tegay imaam raafici maxaa nahyi baa ku soo arooray laakiin aimaam nawi ataa ka daba tago wuxuu ihi sida muctamadka waa xaaraan saasuuna ku tegey oo uu jasmiyey imaamkii weynaa alimaam muxyi sunna abu maxamed alxusein ibn mascuud albagawi eh, alimaam albagawi kitaabkiisa tahdiib saas ayuu jasmiyeyna xaaraanta saxiix muslimna waxaa ku sugan buu ihi xadii nabiga ala slam ku nacladay qofkii wejiga xoolaha ka suntay nabiga ala slam wuxuu soo maray dameer wejiga laga suntay markaasa wuxuu yihi lacana allahu aladii wasamahu nacladda ilahay ha ku dhacdo kii suntay wuxuu ihi wayusanu waxaa la suneeya wasmu nacmi sadaqati walfay fayga iyo sakada xoolahooda nacam waa nimcooleydi geeliya lodii arigi weyaan in la sunto ayaa sunno ah fii mowdicin meel laga sunto laa yagturu aana badnayn shacru tintiisa ayna badnayn wayukrahu waxaa la kahdaa in laga sunto fi lweji wejigii qultu waxayna la saxu muctamed waxa wey yaxrum inay xaaraantay laga sunto wa bihi ay bi hada alqowli qowlkan ayuu jazama gooyey albagawiyu alimaam albagawi kitaabkiisa altahdiib wa fii saxiixi muslim saxix muslim waxaa ku sugan lacnu faacilihi qofkii arrinkaas sameeyey in naclad ay ku dhacayso wallahu aclam faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay sadaqata tatawuc sunnaha ahayd ayuu ku saabsan yahay sadaqa tadawuc waa wuxuu yihi mualifku sadaqa tadawuc sadaqadii tadawuc ahayd sunnatun waa sunno maxaa yeeley kitaabkii sunnada waa u ilaahi subxaana wa tacala wuxuu uhi man da aladii yuqrid اllaha qardan xasanan ilahay yaa amaahinaya amaha wanaagsan waxaa looga jeedaa sadaqadii iyo xadiidka nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam maa tasadaqa axadu min kasbin ayibin qof ma sadaqaysto yani xoolo xalaal ah kama sadaqaysto ilaa akhadaha allahu biyamiinih ilaahay baa midigtiisa kaga guddoomaya fa yurabbiha kolkaa uu u barbaarinaya ilaahay kamaa yurabbi axadukum axadkiisu u barbaarinayo faluwahu yani faraskiisa yar aw fasilahu ama neefka geela yar nirigta xataa takuuna ilaa ay ka ahaato acdama mid ka weyn sadaqadii min aljabal اcadiim buur weyn xadiikaas wuxuu ku sugan yahay saxiixaynka bukhaariy muslim waxaa laga sadaqada mar qaarkood inay eh, noqoto xaaraan hadduu yahay qofkan uu siinay macaasi u adeegsanayo waxaa laga yaabaa inay waajib noqoto haddii uu yahay qofkan eh, sadaqada u baahan qof dhibaataysanoo quuto daruurigiisa aan haysanin qof xaajadiisa daboolana uusan jirin adiga unbay markaa ku haysataa oo alla ku baday waa inaad qofkaas yani quut daruurigiisii wuxuu de ku noolaan lahaa inaad siisa wey suusan degaajo u baktin sadaqatu awci sadaqa tadawuci sadaqa sunnatun sunno weeye wa taxillu way u bannaan tahay likhaniyin hani waxyaabahay ku kala duwan yihiin zakada iyo sadaqada ayay ka mid tahayoo qofka haniga ah waa la siin karaa sadaqada laakiin zakadii lama siin karo aalu beytka nabiga alayh sl slam xataa waa la siin karaa sadaqadii laakiin sakadii lama bannaano waaya xadiidkii waa kii ahaa tusaddiqa alleylata calaa haniyin xadidka saxiixan ku sugnaa nin baa ku sadaqaystay nin hani ah nin wuxuu latasadaqanna leylata caawa sadaqaan la baxayaa buuri nabig alay slam baa nooga sheekeeyey nin ummadihii hore ah dabeetana sadaqadiisii waa la baxayo nin buu siiyey baa lagu sheekaystay waxaa la xalay nin hani ah sadaqa la siiyo ninkii haniga ahaa sadaqaa la siiyey markaasaa eh, xadiidka akhirkiisa waxa ku soo aroray ama alhaniy falacalahu an yactabira fayunfiq mima ataahu اllah waxbaha ka xumaan ilahay sadaqadaadu waa aqbalay kaa haniga waxaaba dhici karta inuu ku cibro qaato oo uu bixiyo wux ilahay uu siiyey markuu arko sadaqadaada laakiin waxaa la yidhi qofka haniga ah inuu sadaqada qaato eh, waa laga fiican yahay bal e waa loo kahdaa inuu u bambaxo qaadashadeeda hadduu baahi u qofka u sheegtana ama baahi u muujiyo oo markaa la siiyana waaba xaaraan inuu qaato waaya wakaafirin wataxilu xalaal bay unoqonaysaa lianiyin ani wakaafirin kii gaalka ahaa asna xalaal bay unoqonaysaa waaya gaalkii waa la siin karaa nabig wuxu uhi alayhi salatu asalaam fii kulli kabidi radbatin ajrun beer walba oo qoyan ajir baa ku sugan waaya laakiin waxaa fiican meeshaad gaal ka siinayd qof muslima inaad siiso walaa yakul acaamaka ilaa taqiy buu nabig alay slam yidhi cuntadaada yuusan cunin ilaa qof taqi ilahay ka cabsanaya mooyaane waaya wadafcuhaa in la bixiyo sadaqadii siran qarsoodi looga bixiyo wa fii ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda in la bixiyo waliqariibin qof qariibahoo qaraabadaada aad siiso wa jaarin qof jaarah inaad siiso oo deriskaaga ah afdalu ayaa ka fadli badan intaa cagsigeeda ama lidkeeda wuxuu idhi sadaqada inaad qarsoodi ku bixiso ayaa ka fadli badan inaad si jahro calan u bixiso suu ilahay qur-aanka noogu tilmaamay in tubdu sadaqaati fanicimmaa hiya sadaqadii haddaad muujisaan fanicimmaa hiya yacni arrintaasi waa arrin wanaagsan sadaqadaasi ma axsanaha maxaa ka fiican waa arrin wanaagsan inaad sadaqadii muujiso ilahi wuxuu uhi wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum haddii aad qarisaanoo fuqarada aad siisaanna saasaa kasi fiican idinna khayr badan xadiidkii waa kii ahaa toddobadii ilaahay uu carshigiisa ku hadhinayay maalinta qiyaamo yowma laa dila ilaa diluh warajulu tasadqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama imaaluhu maa tunfiqu yemiinuhu ninkii dee waxa wey sadaqadiisa qariyey ee ilaa gacantiisa bidix aysan ogeyn tiisa midig waxay bixisay marka waani sadaqatu sir ayaa ka fadli badan sadaqatu alcalaaniyati waljahr laakiin waxaa laga soo reebay dheen culimmadu qofkii lagu dayanayo ee qudwaah qofkan hadduu isleeyahay qof caalimaa ah tahay oo haddaad sadaqada bixiso dad badan baa kugu dayanoo ayagoona bixinaya wax markaasoo kale inaad sadaqadii muujiso ayaa ka fadli badan inaad qariso maalan masaajid ba wax loo ururinaya nin sheekha masaajidka wax u ururinaya marka asagun iskaga bilaabo masaajidka markuu ka naadinaya dee masaajidkaasaan lacag ururina ama xoolahaasaan ururina asagun iskaga bilaabaa fiican maxaa marku asagun iskaga bilaabo dad badan baa ku dayanaya markaas kole waa fiican tahay inaad muujiso sadaqadii bisha ramadaanna way ka fadli badan tahay bilaha kale xadii baa ku soo arooray nabig alay slam uu yidhi xadii tirmidi wariyey ayu sadaqati afdal baa nabigu la weydiye alayh salaam markaasa wuxuu yihi sadaqatun fii ramadaan midda kale dad badan baan shaqaysan karin bisha ramadaanoo soonku uu jilcinayaa sidaa darteed way ka fadli badan tahay bilaha kale sadaqadeeda qof qariib ah oo qaraabadaada inaad siiso ayaa ka fadli badan dadka waxa wey shisheeyaha inaad siiso alaqrab falaqrab siday dadku yani kugu dhow yihiinna qofba qofku kaaga sii dhow yahay xagga raximka ayaa ka fadli badan yahay inaad markaa eh, qof aan qariib ahay inaad siiso nabig wuxu uhi alay slam sadaqatu cala miskiini sadaqa wa calaa diraximi tintaani sadaqatun wasila eh, sadaqada la siinaya miskiinka waa sadaqo qofka raxiimka u saaxiibkaa ah waa labo sadaqo iyo silo waana qaraab xidhiirin waana sadaqo xadiiska tirmidi waa wariyey weli waxaa fiican baa layidhi qofka qaraabadaada ah xoogaa cadaawa idinka dhexayso ee cadow kuu ah inaad siiso maxaa qalbigiisaad ku soo dumaysaa waaya riyaa iyo subcaan waa ka fogta naftaada inaad ku jabinaysa naftaada ad kula dagaalamaysa markaad qof qaraabadaada haddana cadow kuwa aad siinayso naftaadii baad ka adkaatay iyo shaydaankii riyaa way ka fogtay istisnimo waay qofkan waxaa laga yaaba inuu ku jeclaado oo markaa cadaawadii meesha ka baxdo qof jaar ah ayaa ka fadli badan in lagu sadaqaysto qof aan jaar ahayn sida xadiid kuso aroortay nabig alay slam caaisha weydiisay waxay tihi ina lii jaarayn fi ilaayihima uhdi faqaala ilaa aqrabihima minka baaban nabig wxu sl kolba midkii labada jaarka kugu dhow albaabkiisa kugu dhow yahay sii buu nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam waman qofkii calayhi daynun dayn lagu leeyahay aw amase lahu qofka ay u man qof talzamhu ay ku waajibtay nafaqatuhu biilkiisa yustaxab waxaa la sunaya laa yatasadaqa inuu sadaqaysan yuaddi ilaa u bixiya maa calayhi wax leeyahay qultu waxaan alasaxu muctamad waxaa weeye taxriimu sadaqati sadaqaysa inay xaaraan tahay shay uu sadaqaysto u baahan yahay magaas linafaqati man qof nafaqadii iyo biilkii ugu baahan yahay talzamu ay ku waajibaysaa nafaqatu biilkiisa aw masle daynin dayn ugu baahan yahay dayntaasoo laa yarju lahu uusan u rajaynayn wafaan meel uu ka bixiyo wallahu aclam wuxuu ku yidhi qofkii dayn lagu leeyahay amaba dad uu biilo ay jiraan oo biilkoodu waajib ku yahay waxaa sunno ah qofkaa inaanu sadaqaysanin ilaa uu iska bixiyo xaqa lagu leeyahay hadday tahay dayntii lagu lahaa amba eh, waxaa wey dadkii uu bilay markuu xaqooda ka fuudi yeelo wixii ka soo hadha markaa ha sadaqaysto laakiin isagoo eh, waxaa wey dayn lagu leeyahay muxuuba sadaqaysanba daynta horta iska bixiyo ila dayntu waa waajib sadaqaduna waa sunna waajib iyo sunna hadday isqabtaanna de waajibkaa la horraysiinaya sidoo kale biilkii waxa wey dadkii biilkooda ilahay ku saaray waa waajib sadaqaduna waa sunno waajib iyo sunnana waajibkaa la horraysin sidaas ayuu ku tegey alimaam raafic lakin imam nawi ka daba tege wuxu uhi waaba xaaraanba inuu sadaqaysto wuxuu ugu baahan yahay biilka dadku ilaahay biilkooda ku waajibiyey ama dayn uusan rajaynayn meel kale inuu ka bixiyo haddii dayn lagugu leeyahay isla markaa dayntaa meel kale ood ka bixisa aadan rajaynaynin lacagtaa aad haysa mooyaane gacantaada ku jirta ama xoolaha aad hayso markaa inaad xoolaha ka sadaqayso waa xaaraan ilaa aad dayntii bixiso dayntii markaad ka bixiso markaa sadaqayso dayntii markaad ka bixiso markaa sadaqayso sidoo kale haddii eh, carruurtaadii ay u baahan yihiin xoolaha oo meel kale bil aadan oga haynin intaa yartaa mooyaane intii inaad ka sadaqayso waa xaaraan nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam kafaa bilmari iman qofkii waxaa dembi ugu filan an yudayaca inuu dayaco man yaquut qofkii uu quudinayey wabda xadiid kalen wuxuu ahaa ibda binafsika uma biman tacuul naftaada ku bilow kadibna qofkii aad biilaysa marka axaadiistaas waxay tilmaamayaan qofki inuusan he inuu mudnaanta siinayo xuquuqda waajibka ah intuusan sadaqada soo gaadhin waaman qofkii calayhi daynun halkaa maxaa idinku qoran aw lahu mise awalahu wowdaa iska tirtira nusakda qaar nusa badanoo eh, minhaajka way ku taallaa wowdaas xataa nusadii eh, nuskadii muxaqaqa ahayd ee doctor eh, iska lahaa xadaad way ku taallaa laakiin sida saxiixa ah wowdaas macnaha way khaldaysaa marka meesha waa laga saaraya aw umaa meeshaa ku jirta waa man qofkii calayhi lagu leeyahay daynun dayn aw amase lahu qofka ay u sugnaatay u sugnaaday man qof talzamu nafaqatu nafaqadiisa ay ku waajibtay yustaxab waxaa la suneeya la yatasadaq inuu sadaqaysan xataa yuaddi illahu bixiy maa caleyhi wixii lagu lahaa qultu waxaan la sax cuntada waxa weye taxriimu sadaqati sadaqadiisii inay xaaraan tahay bimaa shay uu sadaqaysto yaxtaaju ilayhi u baahan yahay linafaqati man qof nafaqadii ugu baahan yahay talzamu ay ku waajibtay nafaqatu nafaqadiisii oo masale deyni deyna ugu baahan yahay deyntaasi walaa yarju unuusan rajaynayn lahu deyntaasi wafaa'an meel uu ka bixiyo ama wafaa yacni bixin uusan u rajaynayn meel kale uu ka bixiy uusan garanayn markaa inuu sadaqeeyo xoolaha diinta ah ee diinta lagu leeyahay waa xaaraan wallahu aclam wa fii istixbaabi sadaqati sadaqada sunanimadeeda bimaa hay bimaa uu sadaqaysto xoolo fadala ka soo hadhay can xaajatii baahidiisa awjuh wejiyaal baa ku sugan asaxoa qowlka ugu xoog badan ee ugu muctamadsan waxaa weeye in lam yashuqa calayhi sabru sabir hadduusan dhibaynin istuxiba waa la sunneeya inuu sadaqaysto wii xaajadiisa ka dheeraadka ah wailaa haddii kale falaa looma sunneeyo wuxuu idhi qofkii inuu sadaqaysto wixii baahidiisa ka soo haray ka dheeraadka ah kifaayadiisa asaga iyo cidduu biilayaba maalinta iyo habeenka iyo waxaa weye aradbaxooda inuu wixii ka dheeraada baahida naftiisa iyo ehelkiisaba maalin iyo habeen inuu sadaqaysto xoolahaasoo idil uusan waxba ka soo reebin waxaa ku jira khilaaf wejiyaal kala duwan baa ku jira awjuh awjuhdaas wejka ugu xoog badan waxaa weeye haddii uu qofkan sabri karo oo cidhidhigu ku sabri karo iyo baahida iyo faqriga waa loo sunneeya markaa inuu la baxo sadaqada wixii ka soo hadhay baahidiisa isaga ciyaalkiisa inuu markaa sadaqeeyo oona xoolihiisa waxba reeban waa sunna hadduu laakiin faqriga baahida inuusan u adkaysan karin sunno maaha inuu markaa sadaqeeyo sidaasay jumhuur culamaa ku tageen madhabkeenno keliya maaha ee qowlkaas wuxuu jamcinayaa axaadiid kala duwana baabka kuso aroortay axaadiidta waxaa ka mid a ah xadidka abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu inuu sadaqaysto xoolihiisoo idil dabeetna nabig ala slam nabig ala slam baa yidhi sadaqaha lala baxo macnaha jihaad baa loo diyaargaroobaya dabeetana abubakar intuu gurigiisa tegey ayuu xoolihii alla wixii yani gurigiisa yeeloo dhan buu soo qaaday dabeetna nabigu ala slam buu u keenay markaasaa nabig wuxuu weydiiyey alah salaam maxaad reerka uga soo tagtay wuxuu hi abqaytu lahum allah warasuulah ilahay rasuulkiisaan uga soo tegay nabi muusan kuwii kar muusan dhihin maxaad xoolaha oo dhan u sadaqaysay maxaa l iimaankiisu og yahay abubakr inuu ku samreeyo faqriga iyo dhibaatada ayuu og yahay xadiid kalena wuxuu ahaa haddaba kan waxa lagu xambaaray qofkii iimaan leh ee sabir leh ee faqriga baahida ku sabri kara sida xaalka abubakr oo kale xadii kale wuxuu aha khayru sadaqati maa kaana can dahri hina sadaqa waxa u khayr badan wixii yani can dahri hinan qofkii uu ka deeqtoomayo bimacnaa naftiisu ay hani ka tahay islamarkaana ay ku sabraysa faqri marka kanna waxaa lagu xambaaray qofkii aan sabri karin qofkii aan he aan sabri karin dadkuna saasay u badan yihiin dadku inta badan faqri kuma sabri karaan qofkii xoola haysa hadduu xoolo waayo waxa laga yabaa inu de asaga laftisu dawarsado marka haddaad saas og tahay inaan sabraynin waxba xoolaha o dhan ha bixinin ee badhna bixi badhna hayso su ilahay qur'anka inoogu sheegay walaa tajcal yadka maqluulata ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula اlbast fataqcuda maluuma maxsuura wuxuu hi wafii sadaqati sadaqada sunanimadeeda bimaa shay uu sadaqeeyey fadala ka soo hadhay can xaajatii baahidiisa awjuhun baa kusugan wejiyaal asaxuha awjuda waxaa ugu badan in lam yashuqa calayhi sabru sabirka hadduusan qofkii dhibaynin istaxuba in loo sunneeyo inuu xoolihii o dhan wada bixiyo wixii baahidiisa ka dheeraadka ah wailaa haddii kale uusan sabraynin oosan dhibka u dulqaadanaynin iyo faqriga falaa markaas sunno ma aha wallahu tacaala aclam wsala allah waslm calaa nabiyina maxamed